بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى fii baabi naqdi اlkacbati wa binaa'iha wuxuu ku saabsan yahay naqdu lkacba kacbada dumintii la dumiyey wa binaa'iha iyo dhismadii la dhisay iyo naqdu lkacba kacbada intii la dumiyo wa binaa'iha dib loo dhiso oo aasaaskii iyo qawaaciddii ibraahim lagu dhiso nabiga inuu tamaniyey calayh salaam oo uu jeclaaday in saa la yeeli lahaa markii ay dhismadii u dambaysay ee qoraysh ay dhistay ay kacbada qayb ka mida ka saareen xuduuddii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu ku dhisay in nabiga uu yidhi saasaan yeeli lahaa intaa dib u dhiso yaan hagaajin lahaa iyo qisadii ku saabsaneed intii la dumiyey xilligii cabdullaahi binu zubayr dib loo dhisay masaladaasuu ka hadlaya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa abu mucaawiya moxamed ibnu khaazim aلضariir can hishaam bn curwata can abiih curwaة bnu zubayr bnu cawaam can caaishata umi اlmu'miniina radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nabiga igu yidhi oo igu dhahay lowlaa xadaahatu qowmiki qoomkaada cusaybkooda bilkufri gaalimo ay ku cusub yihiin haddaysan jirin lanaqadtu lkacba kacbada intaan dumiyaan wala jacaltuhaa ku dhisi lahaa oo yeeli lahaa calaa asaasi ibraahiim ibraahiim calayhi salaam asaaskii iyo qawaaciddiisii iyo meeshii uu saaray ee xuduuddaheed baan gaadhsiin lahaa fa inna qurayshan reer quraysheed yaa xiina banat ilbeyta kacbada markay dhisaysay istaqsarad waxaa ka yaraatay waxaa ka soo gaabatay xuduuddii iyo aasaaskii ibraahiim bay soo gaabisay markay nafaqadii ku yaraatay iyo dhismadii iyo shaqadii ay dhisaayeen ku fillaan weyday waxay hayeen marka nabiga calayh salaam wuxuu yidhi intaan dumiyo kacbada yaa nabi ibraahim calayhi salaam aasaaskiisa ku dhisi lahaa wala jacaltu lahaa kacbada waxaan u yeeli lahaa khalfan ay baaban albaab khalfan dambeeya albaabkan hore ee wejiga ah mooyeene mid laga baxo gadaasha dambaana ku yaallana waan u samayn lahaa buu nabiga calayhi salaam markii nabiga calayhi salaam wuxuu ka sheekeynayaa in waxaad ogtahay kacbada wa awalu beytin wudica linnaas beyt ilaahay uu leeyahay oo masjid ah oo lagu cibaadaysto oo dhulka laga dhiso wixii u horreeyey kacbatulmusharafa weeye intaay nusuusta iyo adiladuna ku caddahay saxiixada qur-aanka iyo sunnada nabiga calayh salaam ee saxiixa ah nebiyullaahi ibraahim baa dhisay oo wiilkiisii ismaaciil oo nebi asagan ahaa waa ka ilaahay uu ka sheekeynayo waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa rabbana taqabbal mina inaka anta asamiicu alcaliim kacbadii bay dhisaayeen marka dhismadii nebi ibraahim iyo ismaaciil ay kacbada dhiseen kadib wakhtigii nabigaba calayhi salaam uu ahaa nin dhallinyaro ah soddon iyo shan jir waqiila qiila hamsa wa cishriin qowlkaana waa jiraa meelaha da'diisa markay ahayd intaa nabiga la soo saarin qabla albicta bikhamsi siniin ayaa nabiga calayhi salaam wuxuu ka qayb galay kacbadii oo reer qurayshay dhisaayaan markii kacbadu ay ku sigatay inay dunto daadad iyo biyo iyo fatahaado ku fatahay darteed ay ka baqeen kacbada inay soo dhacdo yay waxay dhaheen kacbada aan dib u dhisno dhismadii nabiga ka qayb galay calayhi salaam intaan nabi laga dhigin marka waxay isku dhaarsadeen ay ku ballameen kacbadan makaanadeeda iyo mansiladeedii iyo darajadeeda way yaqaanaan inaan wax xaaraama oo xoolo xaaraama aan la soo gelin kacbadan lagu dhisin qof walbaba wixii xalaala uu heli karo ha ku soo darsado qaaraanka xoolo riba'a ah, xoolaha weynee jidhkeeda ka ganacsatay ay soo heshay xoolo qishi iyo khayaamo ku yimid wax booboo dad laga soo dhacay wax xaaraama inaan lagu dhisin kacbada ay ballantaa ku kala qaateen wixii ay soo aruuriyeen ee qaaraankahay nin walba xalaal agtiisa ka ahaa markii la soo aruuriyey oo lagu soo galay qalabkii iyo aaladii loogu talagalay kacbada dhismadeedii iyo shaqadii waxaa ku fillaan weyday in kacbadii lagu celiyo aasaaskii iyo foundatinkii ibraahim calayhi salaatu wasalaam dhinacan labada rukni ee yamaaniyeenka la yidhaahdo xajaru aswadka xaggiisa waxay saareen aasaaskii way ka saareen oo sax bay ku ahaayeen laakiin dhinacii kale deeqi weyday haddii la ballaariyo gurigii wax lagu ballaariyo lama hayo xagga marka xijriga iyo labada rukni ee shaamiyeynka labadaa rukni bay gudaha geliyeen in kacbadii ka mid ahoo lix diraaca lix dhudhun ama shan dhudhun ama toddoba dhudhun saddexdaa riwaayada waa jirtaa in shanna ay ka badnayd lixna ay wax ku dari karto toddobana ay wada gaarinoo dhammaystirmin adigu qiyaas noocaasay ka jareen oo taqriiban nisfulkacba kacbada hadda dhisan niskeed wax ku dhow ayay ka jareen xaggaasay ka soo gaabiyeen tiiba markan la dhisay oo nabigana uu soo gaaray calayhi salaam oo muslimiintu iyo mu'miniintu ay soo gaareenoo kacbadii ayadoo xaalkaasoo naqsigaa ku jira marka nabiga markuu maka furtay oo gacanta muslimiinta ay soo gashay ayuu rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi caaishay haddaanan ka baqaynin reerka reer qureysheedaho islaamnimada ku cusub inay gaaloobaan haddaan kacbada aan farageliyo oo milatu ibraahim alxaniif buu wax ka bedelay oo farageliyey inay dhahaan haddaanan ka baqaynin intaan kacbada dumiyaan si fiican u dhisi lahaa ayadoo dhanna waxaan soo gelin lahaa asaaskii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam labadan rugni ee shaamiyeynkaa ah, dib baan u dhigi lahaa xijrigan iyo qowladan yaree kacbada ka baxsan oo kacbada ka mid ahna gudahan soo gelin lahaa laba albaaboo mid laga gala iyo mid laga baxana waa u samayn lahaa buu nabiga calayh salaam albaabkan kor loo taagay ee halkaa ka bilaabanayana ee in jaraanjaro lagu fuulo mooyeeno dhulkaba aan laga geli karinna dhulkaan ku simi lahaa oo dhulkaan geeni lahaa arrimahaasuu nabigu calayhi salaam laakiin maxaa u diiday waxaa iga hor istaagay buu yidhi maslaxadaasi weyn inaan xaqiijiyo mafsado ka sii weyn mafsado weyn baa ka hor imaanaysa waxayna tahay qawaacidda shareecada oo diinteenna oo dhanba ay ku wareegayso masalatu jalbu almasaalix wa dar'u almafaasid shareecadeenna waxay ku salaysan tahay oo maqaasideeda ka mid ah in wixii maslaxaana la xaqiijiyo wixii mafsado ahna laga hortago haddii maslaxada iyo mafsadadu ay mafsadadu weyn tahay fasaadka hadduu weyn yahay fasaadkaa weyn baa la dafcinayaa oo la tuurayaa oo la difaacayaa oo la reebi maslaxadii yareedna waa laga tegi si mafsadadaas ayadaa looga tago waa marka qur'aanka kariimka xataa uu leeyahay ilaahay waihmuhumaa akbaru min nafcihima waihmuhumaa markii khamradii iyo maysarkii laga hadlayo iyo qamaarka manaaficna way leeyihiin laakiin wuxuu ilaahay yidhi waihmuhumaa akbaru min nafcihima dembiga iyo mafsadada ka dhalanaysa khamrada iyo qamaarka ayaa ka weyn manfacada iyo xoogo waa laga helayo marka haddii mafsadadu weyn tahay dar'ul mafaasid baa la horraysiinayaa in mafsadada laga hortago maslaxadan yarra aan waxba la raadinin hadday cagsi tahay oo maslaxadu ay weyn tahay oo wax yaroo mafsadaana meesha ay ku jirto ayaduna maslaxada la qaadan mafsadada yar dan laga geli mahayo waxaa mafaadida ama mashaaqa ee culayska ah ee yar ee takaaliifta ku jira waxba dan laga geli maayo ee maslaxada weyn baa la xaqiijini oo waa ka jihaadkii la sharciyeeyey oo naf iyo maalba lagu baabi'inaayo maslaxad weyn oo ah iclaa kalimatillaah diinta ilaahay in la kor yeelo oo kelimatulkufri ay hoosayso oo muslimiintu ay cizi iyo sharaf ku noolaadaan oo islaamka uu u helo fursad uu ku waasac noqdo oo ku faafo masaalixdaasi iyo waxa ka dambeeyeen ma'aalka oo ah in janno lagu galaayo shahaadada arrimahaas oo masaalixoo waaweyn baa la xaqiijinayaa mafsadadan markaa ah naf baa ama xoolaa burburaya mafsadadaasi dhag loo dhigi mahay marka laakiin qaacidada loo noqonayo waa goorma ee laleeyahay dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix waa markay simaan idaa tasaawaya mafsadadii iyo maslaxadii kontan iyo konton bay noqdeen maxaa marka la samaynayaa markaasoo kale markaasoo kale mafsadada in layska reebaa la hormarin maslaxadana faraha laga qaado waa middaa qaacidadu markay imaanayso dar'u lmafaasidi muqadamun calaa jalbi almasaalix adiladeeduna waxaa ka mid ah xadiidkan iyo aayaad qur'aana ah, ilahay wuxuu leeyay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu allaha cadwan bikayri cilmin in gaalada iyo asnaamtooda iyo butlaankooda iyo shubahaadkoodaasi la tafniidiyo wax laga sheego oo la xaqiro shirkiga iyo qalabka shirkiga uu lagu sameeyo asnaamta ilahay kayrkii la caabudaayo waa matlab sharci ah waa caqiidadii iyo ximaayadeedii iyo tawxiidkii ilaalintiisii wey laakiin markii intaan asnaamtooda wax ka sheegno annaga iyaguna ilaahaynii ay wax ka sheegaan xaqaha oo rasuulkeenna wax ka sheegaan oo kitaabkeenna wax ka sheegaan waxaa weeyaan waxay noqonaysaa markaasoo kale qof guri muraayada ku jiro dhagaxtuur ma bilaabo qofkaas sanam xunbuu meesha la fadhiyey waxbaad ka sheegtay ilaahay buu caayey ay u soo jiidin marka ilaahay cay arrintaas marka caydoodii baa la iska daynaya la caayi mahayo faraha laga qaadi marka waxaa weeyaan haddii mafsadada iyo maslaxadu ay simaan mafsadadaasaa la difaacayaa taasuu nabigu ku dhaqmay masaladan waana qaacido sharciga qawaaciddiisa muhimka ka mida waana masalo ay tahay qofka daaciga ah mar walbaba inkaaru lmunkar iyo alamru bilmacruuf iyo nahyu canilmunkar inuu miisaan ka dhigto oo arrintaa ayadaa uu isku miisaamo ayaa loo baahan yahay wuxuu ka baqay hadduu kacbadii uu dhiso waa maslaxo ay wanaajiyo inay dhahaan dhammaantu ma maantuu kacbadii faraha la galay oo beytkii nabi ibraahim uu dhisay uu dudumiyey halkaasay dee tuuranayaanoo inayba gaaloobaan baa laga baqayaa inay gaaloobaanna mufsado weyn weyn in kacbada marka sideeda ay iska ahaatuu nabigu u daayay calayh isalaatu wasalaam waxaddaanaahu abubakr bin abi shayba wa abu kurayb moxamed ibn اlcala alhamadaani qaala waxay yidhahdeen xadaanaa ibnu numayr can hishaam bi hada اlisnaad qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaal qara'tu calى maliki can ibni shihaabi can salim bn cabdillaahi ana cabdallaahi bn muxamed ibn abi bakr sidiiq ahbara wuxuu sheegay cabdallaahi bn cumar radia allahu canhu buu u warramay can caaisha zawji nabiy sala allah alay wasalam caaisha oo umulmuminiina ana rasuula allah nabiga calayh salaam inuu qaala yidhi alam tara miyaadan arkin ow alam tarey miyaadan arkin anna qowmakii qoladaad ka dhalatee quraysha xiina banowlkacba markay kacbada dhisaayeen ikhtasaruu waxay ka soo gaabiyeen dhismadii can qawaacidi ibraahim ibraahim aasaaskiisii bay ka soo gaabiyeen dhinaca xaggan labada rukni ee shaamiyeynka ah meesha yaree kacbada waad aragteen sawiradooda inta yare saa u qollofsan ee kacbada ka baxsan kacbadii bay ka mid ahaan jirtay walidaalika markay caaisho tiri nabi allow in kacbada gudaheeda aan galaan jeclaan lahaa intuu gacanta qabtay yuu qowladda geliya wuxuu yidhi waata kacbadii waad ku jirtaaba waad ku jirtaa marka halkaasay ka soo gaabiyeen qaalad waxay tidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah afalaa tarudduha hadday sidaa tahay oo quraysh ay saa yeeleen maad ku celisid calaa qawaacidi ibraahim ibraahim asaaskiisi maanta faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yihi lowlaa xidsaanu qowmiki bilkufri haddayna gaalnimo qoomkaada ku cusbeen la facaltu waan yeeli lahaa gaalnimay ku cusub yihiin saasaan u diiday oo muxuu diiday kufrigaasi ay ku cusub yihiin weli caqiidadoodii si fiican raasiq oo ma noqoninoo xoog ma yeelanin wixii ay soo gaareen iyo caadadii iyo dhaqankii baa weli ku dheggan mukhaalafatu lma'luufi mashaqa waxa la yaqaanay in hal mar laga baxo dhaqankii hore oo la yaqaano intaa lagu soo gaaray in hal mar a maaragtay qanaaco laga qaatoo laga tagana xogoo mashaqaha ku suganoo waxay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay qaala cabdullahi bnu cumar wuxuu yidhi lain kaanat caa'ishatu hadday caaisho tahay samicat sii maqashay haadaa warkaas iyo xadiidkaasi min rasuuli illaah nabiga hadday ka maqashay calayhi salaam maa uraa rasuula allah oo ma arka nabiga calayh salaam inuu taraka ka tegay istilaama ruknayni labada jiir salaamidooda alladayni labadaasoo yeliyaani la xidhiidhaa alxijra qowladda labadan tiir ee qowladda la xidhiidha ee shaamiyeynka la yidhaahdo ee meesha yara qoollaafan ku toosanee kacbada afargees weeyaan labadan geesi xaggana wax kale nabiga inuu taabto markuu dhawaafaayay taabashadooda oogama tegin ilaa ana albayta kacbada waxay ahayd lam yutama midaan la dhammaystirin calaa qawaacidi ibraahim ibraahim aasaaskiisa laguma taamyeelin oo laguma duldhisin haddii marka aad dawaafayso shardu dawaaf waxaa weeye an takuuna khaarij albeyt inaad kacbada aad ka baxsan tahay jismigaadoo dhan bannaanka uu ka yahay ayaa la rabaa oad kor ka wareegto saasaa la rabaa haddaad dee aad tidhaahdo labadan jiir ee shaamiyeenkan gaari waxaa ka dhalanaya inaad qolladii gasho qolladda haddaad gasho adoo dawaafayana kacbadii baad gashay qayb ka mid ah dawaafkaada kacbada hadduu galana dawaafkaadi waa inaad meeshaasi khalad baa galay xisaabtaana ku dari maysid meesha ayadaa toddobadii dawaaf waxbaa ka halaabay saas darteed buu nabiga uuna taaban jirinoo kor iyo qowladda ayuu kor ka mari jiray rasuulka calayh salaam marka labada rukniya iyo maaniyanka uu maraayo ayuu salaami jiray oo taaban jiray sala allahu calayh waaalih wasalam lianna ayagu bannaanku ka taagan yahay asaaskii ibraahim ma dhex jiro nabiga bannaanku ka taagan yahay sidaa darteed bay culummada fuqahadu ay dhahaan xijrigaas lama geli karo kow laba shaadirwaankana asagana markuu qofka dhawaafayo shaadirwaanka waa inuun dhex gelin shaadirwaanku asagu waxa weeyaan kacbadii dhisneed ee calaa asaasi ibraahim xataa ku dhisneed qaybta dhisan ayay waxay sameeyeen dhismadii si kacbada loo ilaaliyo derbigeeda iyo salkeeda loo ilaaliyo an u qudmin iyay dhagax saa ugu wareejiyeen iyo shamiitaa saa loogu wareejiyey wareeggaas saa loo wareejiyey marka hore sidaasuu ahaan jiray musadax ahaan jiray wax lagu dul socon karo ayuu ahaa marka kaa kacbada salka loo saaray lagu dhajiyey ayaa shaadarwaan la dhihi hadda laakiin waxaa laga dhigay waa saasaa loo yartaagay marka qofka hadda dawaafaayo kumaba istaagi karo uu kasoo simbirraxonaya bannaankeenuu ka maray noqonaysaa taasaa shaadirwaanka la yidhaahdaa marka way kala yihiin xijriga iyo shaadirwaanka shaadirwaanku waa salka kacbada xataa culammada qaar ay leeyihiin shaqo kuma laha kacbada oo qofkii ku istaaga ama dul maraa waxba maaragtay kacbadii muuna dhexgelin bay qaar qabaan ee waxaa laga hadlaya waa xijriga iyo qowladda gudaha kacbada ah inaan gudaha loo gelin qaala xadaanii abu daahir akhbarana cabdullahi bnu wahbin can makhramata xaaw xadaanii haaruun bnu saciid alayliyu qaala xadaana ibnu wahbin akhbaranii makhramata bnu mukayr can abiih qaal samictu naafican naafic baan maqlay mowla ibnu cumar yaquul samictu cabdالlahi bn abi bakr baa maqlay bn abi quxaafa yuxadiثu cabdالlahi bn cumar isagoo ka warramaya can caaisha zawja الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam annaha qaalat waxay tihi samictu rasuula الlah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh lowlaa ana qowmaki qowmkaada hadduuna xadiiثu cahdin cahdigooda iyo zamankooda ku cusbeen bijaahiliyatin jaahiliya aw qaala bikufrin gaalnimo la anfaqtu kanza اlkacba kacbada kanzigeedaan nafaqayn lahaa fii sabiili lah baan ku bixin lahaa xoolaha jira kacbada gudaheeda ku jira oo lagu aasay oo ku xabaalan oo la dhigi jiray xoolihii asaga ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam faruhu ka qaaday sidaasaa lagu soo gaaray marka nabiga calay slam wuxuu yidhi haddaanan ka baqaynin inay kuwan ayaga i inkiraan xoolahan wax meesha ay ugu jiraan ma laha fii sabiilillaahi iyo baahida jirta ee caamkaa ayaa lagu bixin lahaa ku bixin lahaa buu nabiga calayh salaatu wasalaam yidhi faruhu ka qaaday xilliga abubakarna sidoo kale cumar xilligiisiibu wuxuu damcay uu yidhi maanta xoolahan maxaa meesha u yeelayaan waan bixinaya markaasaa la yidhi nabiga muuna samaynin abubakar muuna samaynin maadaa adaa samayn markaasuu wuxuu yidhi labadan ku dayanaya waa labadaas buu yidhi fanaha ku qaaday cumara radi allaahu canhu bannaanka laga maray wax taabtay ma laha bacda riwaayaat baa waxay ishaarayaan in aakhiru zamaan ninkii dusu qatayn ahaa minjaha dhuubnaa ee xabashigahaa ee kacbada marka u dambaysee muslimiinta ay rogmadaanoo muslimiintaoo dhanba nafta laga wada qaado kufaar gaalaha isku soo hadho wax xajinaayo uusan jirin mid xabashi ah lagu sallidi oo kacbadii dhagax dhagax soo duminaya kaasaa kansigeedii la bixi doona wala jacaltu baabaha bilardi albaabkeeda kor u taagana dhulka ayaan yeeli lahaa wala adkhaltu fiiha min alxijri qowladan ayadaana waxaan soo gelin lahaa xijrigaasi fiiha kacbadan soo dhexgelin lahaa leanna kacbadu ka mid yahay xijriga iyo jadrina waa la yidhaahdaa xaqiibna waa la yidhaahdaa saddexdaasba waa isku hal meel alxatiimu waljadru waalxijru saddexdaba waa asmaa limusamaa waaxid meeshaasaa loo yaqaanaa qaala waxadaanii maxamed binu xaatim qaala xadaanii ibnu mahdiy cabdiraxmaan qaala xadaanaa saliim binu xayaan can saciid bn yacni ibnu mayna qaala samictu cabdallaahi bnu zubayr yaquul xadaatnii khaalatii habareerta yacnii caaishaba u wadaayeen qaalad waxay tidhi qaala rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaa caaishatu lowlaa ana qowmika qowmkaada quraysh haddayna xadiiuu cahdin gaalimo ku cusbeen bishirkin gaalimo ku cusbeen lahadamtu lkacba kacbada intaan dumiyo yaan fa bilardi dhulka ku simi lahaa ku dhajin lahaa wajacaltu lahaa baabayna laba albaab baan u yeeli lahaa baaban albaab sharqiyan xagga qorax ka soo baxay iyo wa baaban albaab qarbiyan qorax u dhaca ah. sharqi waa midka hadda samaysan qarbigana waa midka gadaal uu nabigu yidhi waan ka samayn lahaa wasidtu fiiha waxaan ku dari lahaa kacbadan inta hadda dhisan sittata adrucin lix dhudhun min alxijri xagga qowladda yaan kaga dari lahaa oon gudaha soo gelin lahaa fa inna qurayshan quraysh ikhtasaradhaa way soo gaabisay kacbadii xayu ay xiina goortii ay banat ilkacba kacbada dhisaysay ayay kacbadii soo gaabisayoo in kacbadii ka mid ahay ka soo noqotay qaala xadaana hanaad binu sariyin abu sari qaala xadaana ibn abi zaa'id akhbaranii ibn abi sulaymaan can caطaa qaal lama اxtaraqa albaytu cadaa bin abi rabax wuxuu leeyahay almaki lama اxtaraqa albaytu beytkii iyo kacbadii markay gubatay zamana yaziid binu mucaawiya yaziid binu mucaawiya bin abi sufyaan markii uu boqorka amiirnimada aabbihii u dardaarmay ee halkaasay ka bilaabatay mulkiga iyo boqortooyadu wiilkiisa uu dardaarmay oy saxaabada qaar ka godoodeen oy la mubaayacoodeen cabdulaahi bnu zubayr bay dhaheen waaba saxaabi wiilkan taabiciga ah see maaragtay ugu sii dardaarmi adoo nool arrimahaasay bilaabeen markii dambena asagii uu ku fadhiistana dood baa timid iyo khilaaf khilaafkaasna gacanka hadal iyo dagaal iyo fitna ayuu dhalay cabdulaahi binu zubayr marka xijaas iyo makiya saa gacanta ku haya marka markii loo geli waayey manjaniiq iyo wax ku tuureenoo kacbadii baa wax gaadhay dab iyo waxbaa ka kacay lama اxtaraqa اlbeytu markuu gubtay zamana yaziid bnu mucaawiya xiina hazaahaa ahlushaam ahlu shaam reer shaam oo yaziid uu hogaaminayo ciidankiisii markii ay ku soo duuleen kacbada fa kaana min amrihi kacbada xaalkeedii maa kaana wixii dhacay uu dhacay oo dhibaato intay dhacday markaa hore yaziid waa qaban waayey cabdulaahi binu zubayr waa kii la jebiyey kadib xilligii cabdilmalik binu marwaan ayuu cabdulaahi binu zubayr xajaaj binu yuusuf ciidan uu wato waa kay dileen oo la salbiyey cabdulaahi binu zubayr radia allahu canhu fakaana min amrihi maa kaan xilligaas markay arrintu sidaa ahayd tarakahu ibnu zubayr cabdulaahi ibnu zubayr waa ka tegey kacbadii markii wax lala dhacay oy soo yarbalo soo yar cacabtay oo meelo ka duntay meelana ka gubatay bannaanku ka maray wuxuu la sugay ilaa wakhtiga xajka bal caalamulislaami oo dhan ba ha kula arkaan nimanka waxay sameeyeen ayuu yidhi xataa qadima annaasu ilaa dadkay ka soo galeen almawsima xilligii xajka yuriidu wuxuu doonayaa ibnu zubayr oo uu la sugayaa an yujarri'ahum inuu ku maaragtay dhiirigeliyo oo uu ku geesigeliyo kacbadan ayadaa dhisideeda iyo nimanka iska celintooda yuriidu wuxuu doonayaa an yujarri'ahum inuu ku dhiirigeliyo oo uu ku caraabiyo ow mase yuxaribahum uu kula dagaalamo oo caalam alislaami iyo xujaydii isku timid markuu tuso u dhow nimanka kacbada sidan u galay maxaan ka dhowranaynaa <clears throat> yuxarimahum uu inuu ku dagaalgeliyo calaa ahli shaami reer shaam dushooda ayuu rabaa muslimiintii kale inuu ku dagaalgeliyo oo tuso waata kacbadii sidan yaa yeelay nimankana yeelay falamaa sadara annaasu dadkii markay xajka ka fuleen oo xajkii intuu dhammaaday xajkii laga fulay oo nafrigii la gaaray <clears throat> qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas cabdullahi binu zubayr khud buu la istaagay wuxuu yidhi dadow ashiiruu calaya ila taliya fi lkacbati kacbada kacbadan xaalkeeda ila taliya maxaan samaynaa aanquduhaa miyaan burburiyaa uma kadib abnii binaa'aha dhismadeedii miyaan dib ugu celiyaa <coughs> intaan dudumiyo miyaan dhismadeedii dib ugu celiyaa aw amase uslixu miyaan hagaajiyaa un maa wahaa minhaa waxa ka daciifay waxa ka burburay un iyo inta burburtay ee lalmata intaa un miyaan ka ribaay gareeyaa oon ka hagaajiyaa oon ka islaaxiyaa mise intaan dudumiya iyadoo dhan baan hadda kow aan dhisaa bal ila taliya buu yidhi ila taliya hadduu yidhi qaala ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi fa innii anigu qad furiqa lii waxaa la ii caddeeyey faraqna faraqa macnaha waxaa weeyaan in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana fa innii qad furiqa lii waxaa la ii caddeeyey ra'yun ra'yi fiihaa kacbada wixii lagu samayn lahaa ra'yi baani ii soo baxay araa waxaan arkaa waa ka ra'yigii an tuslixa inaad hagaajiso maa wahaa minha inta ka burburtay un aayarta noo kakaboo faraha ka qaad oo watadaca aad ka tagtaa ila quman baytan guri iyo kacbad aslama naasu dadka ay ku islaameen calayh korkiisa kacbadaa dadka quluubtooda ku wada jirta ee dadkoo dhanba ay ku soo wajahan yihiin kacbadii millatu ibraahim calayhi salaam laga haysto ee islaamkao dhanba ay ku islaameen dadkao dhan faraha ka qaad <clears throat> ay wada dhowranayaan wa axjaaran baa ila quman inaad iska daysa dhagaxyo aslama annaasu calayha dadkaay ku islaameen oo min shacaa'ir illaahi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fadilay inaad faraha ka qaado wa bucita calayha nabiyu nabigana lagu soo diray alayhi salaam lagu soo bixiyey ayadoo sidan ah nabigana markii la soo saaray sidana u dhisneed marka noo hagaaji mooyeene dhulkaan dhigi oo haddaan kow bilaabi hadhihin dhihin faqaala ibnu zubayr cabdullaahi binu zubayr kuma qancin wuxuu yidhi low kaana axadukum axadkiin hadduu ahaan lahaa qof idinka inaga mida ixtaraqa hadduu guban lahaa baytuhu gurigiisa qofka idinkii mida gurigiisa hadduu guban lahaa maa radiya kuma raadi noqdeen xataa yujiddahu ilaa ka cusboonaysiiyo guryihiinna hadduu guban lahaayeen ilaa aad cusboonaysiiso kow hadda la bilaabo guri bololay oo jaldilaacayoo asagoo dhan wada jeexjeexmay oo bururay oo kala daadanaayo ha hagaaji qofna muuna yeeleen fa kayfa baytu rabbikum rabbigiin gurigiisi iyo kacbadiisii iyo xaramkiisii maxaad u malaynaysaan marka si aad u dhihi kartaan intan uun ha hagaaji innii mustakhiirun rabbii rabbigay baan istikhaaraysan oon khayr iyo tawfiiq ka dalbi alaaa saddex beri baan istikhaaraysanoo khalwayn uma caasimun go'aan baan ka gaari calaa amrii waxaan samayn saddex beri markaan khalweeyo oon soo istikhaareeyo kadib amarkii iyo go'aankayga waan gaaraya ogaada buu yidhi falammaa madad saddexdii beri markay dhammato ajmaca ra'yahu ra'yigiisi wuxuu go'aan ku gaadhay oo ra'yigiisi ku soo aruuriyey calaa an yanqudahaa inuu kacbadii dudumiyo fataxaama markaa dib loo jebiyo deena la dhiso waayahaye kacbada hala dumiyaa la yidhi ninka bilaabi ee dhagax soo kacbada jajabin waa kuma wixii ku dhacay abraha iyo maroodigii iyo asxaabulfiil waa la garanayaa shimbirihii abaabiilkahaa ee dhagaxa madaxa kala dhacday yaa iskugu dhowaan baa la yidhi marka fataxaamaaha annaas dadkii baa ka wada istaagay oo nin walba ninka kale ayuu isku ilaaliyey adiga adiga adiga adiga bay dhaheen taxaamaah qof walbaba wuxuu isku ilaaliyey midka kale wuxuu yidhi hebel waa adig fuul an yanzila inuu soo dejiyo oo dhagaxyaheedii soo dejiyo iyay dadkii ka wada istaageen biawali innaas qofka ugu horreeyaa laga cararayaa oo yascadu fiihi ah, fataxamaahu nnaas an yanzila dadkii waxay ka baqeen inuu wax ku soo dego oo biawali naasi qofka u horreeya ee yascadu fiihi kacbadan fuuli doona ee dhagax jabinteeda iyo dudubinteeda bilaabi kaasaa waxay ka baqeen amrun amar bay oga baqeen min asamaa'i cirka oga imaanaya amar samada oga imaan inuu ku dhaco sidii ku dhacday nimankii xabashida ahaa ee ku soo duulay kacbada ilaahay uu shimbiraha ku halaagay xataa sacidahu waa la iscaraabiyey markii dambe ninbaa calool adeeg xataa sacidahu waxaa koray oo fuulay rajulu nin fa alqaa minhu xijaara dhagaxyuu kasoo jajabiyey waa la fiirsanayaa falammaa lam yarahu nnaasu dadkii markay arki waayeen asaabahu shayun inuu waxba ku dhacay inuu waxba ku dhicin markay arkeen tataabucuu shaqadii bay raacraaceenoo isku raaceenoo nin walba dhagax buu la kacayoo duminteedina la wada qayb qaatay hadda limaslaxatiha in ayada la hagaajiyo la qurxiyo la fiicneeyaa loo socdaaye wax kugu soo dhici ma jirto fanaqaduuhu kacbadii bay burburiyeen xataa balaquu bihi larda dhulkii bay soo gaarsiiyeen sidii loo wadaa dhulka la keenay kacbadii marka dhulka haddii la keenay xaggeen loo jeedsan xaggeen la aadi salaadii fa jacala ibnu zubayr wuxuu yeelay acmidatan tiirar calaamad ilan kacbadu dhulkay ka bilaabatay dhulka asagaa ah wax natusayaa la rabaa meeshii oo booskii natusi caalamkuna ay soo ishaaraan marka jacala ibnu zubayr wuxuu yeelay acmida tiirar tiirar buu u taataagay fasatara calayha sutuur maryo iyo waxbuu ku asturay ku daday xata irtafaca binaahu ilaa dhismihi uu kor u yar kacay gudahana waa laga dhisayaa tiirar shir way muuqdaan si u soo wadaybu deena ka fayday oo kacbadii ay soo baxday wa qaala ibnu zubayr baa wuxuu yidhi innii samictu caaisha ibnu zubayr marka la inkiray xadiid buu la soo baxay uu ka maqlay caaisha umulmuuminiin habaryartiis radia allahu canha taquul iyadoo leh ina nabiya nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi lowlaa ana annaasa dadku hadduuna xadiiu cahduhum xadiiununa cusbeen cahduhum zamankooda bikufrin gaalnimo haddayna ku cusbeen oo inay gaaloobaan aan ka baqaynin walaysa cindii min anafaqati nafaqadana uuna ii sugnayn maa yuqawi calaa binaa'ihi dhismadiisa wax ku filan lakuntu waxaan ahan laha adkhaltu fiihi kii soo geliya min alxijri qowladan la bixiyey hamsa adrucin shan dhudhun baan gudaha soo gelin lahaa wala jacaltu lahaa baaban albaab baan u yeeli lahaa yadkhulu naas dadkay ka galaan minhu albaabka iyo wa baaban albaab kale oo yakhrujuuna minhu ay ka baxaan qaala fa ana alyowm ah, walaysa cindii min anafaqati maa yuqawi calaa binaa'ihi dhismadii hore la dhisaayey awood oomuuna lahayn laakiin markanuu nabiga hadlayo cafwan eh, ah, nabiga ala salaam iyo cabdullahi bin zubayr labadii masalaha yaa meesha ku wada jirta middaa hore waa middii nabigu u yidhi waxaa iga reebay kow qoomkii waxay noqdeen xadiidu cahdin kufrin laba nafaqo badanna ma hayo cabdullahi binu zubayr baa soo xiganaya xadiidka ibnu caaisha nabiga ay ka maqashay qaala cabdullaahi binu zubayr marka wuxuu yidhi fa ana alyowm anigu maanta labadii nabiga uu ka maagay ee ka istaagay ee ku sababtay inuu iska dhaafo labadii midna ana ima haysato faana ana maanta ajidu waxaan heli maa unfiqu waxaan ku nafaqeeyoon ku dhisa kacbada walastu akhaafu nnaas dadkana kama baqaayo inay gaaloobaan dadkii diintii bay qaateen intaas waxbaa ka soo wareegtay la ogaa diintii iyo shareecadii usuuludiinkii la fahan qaala fazaada fiihi wuxuu ku ziyaadiyey khamsa adrucin intuu dhisay yu shan diraac ama shantan dhundhun oo min alxijri xagga qawladda ahna shan buu kaga soo dhisay oo gudaha soo geliyey shantii marka xagga xijrigii markuu dhisaayey shantii dhundhun intii matiriyey oo halkaas laga jeexay jeexidii la jeexay ayaa layskugu imaaday marka xataa abdaa waxaa soo baxday usan aasaas nadara naasu dadku ay wada fiiriyeen ilayhi asaga ah, aasaaskii nabi ibraahim baa mur soo yidhi oo wakaas qurqurkii iyo dhagaxii nabi ibraahim iyo aasaaskii ibraahim calayhi salaam kacbada wataa marka meeshii marka hore mari jirtay dadkao dhan baa iskaga maqhraati kacay fa banaa calayhi اlbinaa dhismadiibuu deena ku dul dhisay aasaaskaas wa kaana tuulu lkacba kacbada dheerarkeedu amaaniya casharata diraacan siddeed iyo toban dhudhun bay ahayd xagga dheerarka iyo kor falamaa zaada fiihi markuu ziyaadiyey xoogow ku yar daray yaa weliba istaksarahu uu la gaabtay waa gaaban tahay buu yidhi fazaada fii duurihi wuxuu ku daray cashara adrucin toban dhudhun buu kusii daray wa jacala lahu baabayni laba albaab buu u yeelay kacbadii axaduhuma midkood yudkhalu minhu laga galo walaakharu midka kalena yukhraju minhu laga baxo falamaa qutila ibnu zubayr arrintii marka dhacday cabdulahi binu zubayr kacbadii dhis dagaalkii baa weli socda dib danbaa lagu soo rogaal celiyey xajaaj binu yuusuf baa dilay ciidankii lamaa qutila ibnu zubayr markii la dilay kataba alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf oo ciidankii hogaaminayey maka eh, ma dagaalka ku qaaday ibnu zubayr dilayba uu hoggaan uga ahaa kataba wuxuu qoray alxajaaj ilaa cabdilmalik bin marwaan markaa boqorka waa cabdilmalik bin marwaan baayaa boqora warqad buu u qoray yukhbiruhu asaa u sheegaya bidalika arrinkaas ah kacbadii waan qabannay ninkiina waa la dilay arrintaasaa dhacday wayukhbiruhu wuxuu kaloo u sheegay oo riboodkii oogu daray anna bna zubayr ninkii cabdulaahi bnu zubayr ahaa qad wadaca albinaa dhismada kacbada wuxuu dejiyey calaa ussin aasaas nadara ilayhi alcuduul dad lagu kalsoon yahay oo min ahli makata reer makaa ay wada arkeen dad lagu kalsoon yahay culummadii reer maka ay ka marhaati kaceen in aasaaskii nabi ibraahim uu saaray ayuu ku dhisay oo kacbadii ballaariyey halkeediiba ku celiyey wakhtigii nabi ibraahim maxaa kula quuman mu u daynaa siaan iskaga daynaa fakataba ilayhi cabdulmalik cabdulmalik bin marwaan waa rag madaxnimo iyo xukun iyo maamul iyo dagaal iyo waxbaa dhex maray cabdulmalik baa wuxuu u qoray xajaaj jawaab inaa lasnaa ma nihin min talqiiqi ibni zubayr ibnu zubayr wasakhayntiisa uu kacbada wasakheeyey fii shayin wax aan ka rabna ma laha mana oggelin dhismadii uu dhisay buu ilahay wuu wasakheeyey amaa maa zaada fii duulihi xagga dheerarka wuxuu ku daray faaqirw iskaga dah waama maa zaada fiihi min alxijri xagga qowladda inta uu ku siyaadiyey faruddahu ku celi ilaa binaa'i dhismihiisa hore xilligii qoraysh dib ugu celi buu yidhi waxaaba dhaantay asagoo dhinacan daaya dhinacan korana ka gaabiya dhinacii markaa saxdahaa ee asaaska ibraahiima calayh salaam ayuu ku khilaafay yeeli mayna buu yidhi warka uu sheegayana shaki baan ka qabnaa wasudda albaabkiina hal la xidho alladii fataxa albaabkuu furayna xig buu yidhi albaabkan labaad ee uu yidhi gadaal baan ka furayaana soo owd hal albaab u sameeya u daa fanaqadahu markaasuu xajaaj mar labaad haddana kacbadii dumiyey wa acadow ilaa binaa'ihi dhismadii hore ee quraysh ayuu dib ugu celiyey halkaasay kacbadii marka dhismadeeda fiiri maraaxisha xilligii ibraahim calayh salaam xilligii quraysh xilligii cabdullaahi bin zubayr xajaaja uga dambeeyey halkaa markay maraysa xilligii cabbaasiyiinta yaa haaruun rashiid baa imaam maalik ibnu anas imaamu daarijra wuxuu ku yidhi eh, waxaan rabaa inaan kacbada ku celiyo aasaaskii nabi ibraahim maxaa kula quman markaasuu yidhi dachaa xataa laa takuuna ulcuubata lilmuluk wuxuu yidhi kacbada faraha ka qaad waxay noqona ciyaar boqorrada iyo madaxda ay ku ciyaaraan oo nina uu yidhaahdo aasaaskii ibraahim baan ku celin midna uu yidhaahdo quraysh dhismadeedii nabiga uu ku ogaa ayaan ku celin waxaas ciyaar bay noqone faraha ka qaada naga daabu yidhi ilaa yowmina haada sidaas weeyaan sidaasay hadda ay ku sugan tahay qaala xadaanii muxamed binu xaatim qaala xadaana moxamed bnu bakrin akhbarana ibnu jurayjin qaala samictu cabdallahi bnu cubayd bnu cumayr walwaliid bnu caطaa yuxadiثaani can alxaaris bin cabdillahi bin abi rabiica qaala wuxuu yidhi qaala cabdullaahi bnu cubayd wuxuu yidhi waqad wafada alxaariثu xaari ibnu cabdilaahi baa wafdi wuxuu ugu tegay calaa cabdilmalik bin marwaan riwaayadan saasay leedahay tu soo socotana dawaafka isku heleen fii khilaafatihi xilligii cabdilmalik khilaafadiisii khilaafo ma ahaene imaaro iyo mulki buu ahaa faqaala cabdulmelig baa wuxuu yidhi maa adunnu u malayn mahayo abaa khubayb abaa khubayb yacnii wuxuu ola jeeda ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr kunyadiisa abu khubayb la dhihi jiray samaca min caaisha inuu caaisha ka maqlay ooma malaynayo maa kaana yascumu wuxuu sheegi jiray annahu samicahu minha inuu ka maqlay wuxuu lahaa caaishaan ka maqlay nabiga iyadoo ka warramayso oo le nabiga calayh salaam baa yidhi kacbada waa dhisi lahaayo halkaas geyn lahaayo albaabada samayn lahaa warkaa caaisha uu ka warinayo inuu ka maqlay u malayn mahayo weli wixii baa ku taagan isagooba dilay ayuu weli hadalkiisii sii daba socdaa uu leeyahay waa khaldanaayo wuxuu sheegay waxba kama jiro qaala alxaari xaari ibni cabdillaahi baa wuxuu yidhi balaa wax waa ka jiraa run buu sheegay ana samictuhu xadiidkaa anaa maqlay minhaa caayisha anaa ka maqlay qaal samictahaa taquulu limaada maxaad ka maqashay ayadoo leh samictahaa maxaad maqashay taquul ayadoo leh samictahaa taquul maxaad maqashay ayadoo leh maada maxaad maqashay ay maadaa samictahaa taquul bay ka dhiganta hadalka xoog qalbi baa ku sugan maadaa samictahaa taquul maxaad maqashay ayadoo leh qaala wuxuu yidhi qaalad waxay tihi qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi inna qowmakii qoladaadii istaqsaruu waxay soo gaabiyeen min bunyaani ilbeyti kacbada dhismadeedii bay soo gaabiyeen walowlaa xadaatatu cahdihim haddayna ku cusbeen bishirki gaallimo axadtu waxaan dib ugu celin lahaa maa tarakuu minhu intay ka tageen yaan ku soo celin lahaa fain badaa liqowmika caaishahay qoomkaada gadaashay min bacdii gadaashayda qoomkaada iyo carab iyo dadka muslimiinta madaxdooda hadday u muuqato ay la qumanaato an yabnuuhu kacbada inay dib u dhisaan fahalumii kaalay caaishaay liuriyaki aan kutusa maa tarakuu minhu intay ka tageen intay ka tageen aan kutuseen fa araaha qariiban min sabcati adruc toddoba dhudhun ama toddoba muxuu ahaa diraac in ku dhow ayuu nabiga tusay caaisha ilaa shan iyo wax ku darasan waa soo maray hada xadiiu cabdlahi marka xadiikaasaan maqlay buu yidhi waa ku saxsanaa cabdullahi binu zubayr warkiisii been ma sheegin anaaba ka maqlay caaisha oo markhaati u ah hada xadiiu cabdlahi bn cubayd wazaada calayhi wliid bn cadas wuxuu ziyaadiyey qaala nabiyu sal la alيه wasalam wuxuu yidhi walajacaltu laha baabayni laba albaab baan u yeeli lahaa mawduucayni dhulka fi lardi dhulka lagu dhajiyayoo dhulka ka bilaaban sharqiya mid qorax ka soo bax jira iyo wagarbiya mid qorax u dhex jira wahal tadriina ayuu nabigu yidhi caaishaay ma og tahay lima kaana qowmiki qoomkaada waxay sababta ay rafacuu baabahaa albaabka kacbada albaabaha guryahao dhan dhulkayuu ka bilowdaa albaab dhulka sida loo socdo la geli ayaa weyaanoo saa intii loo jeexo dhismadii oo dhinacyaha ka jirto albaabkiisaa loo furi wixii qofku uu socdo dhulka uu gelayo qoladan albaabkooda ka bilaaban meeshaa ka bilaaban inta ka sakaysana derbiga ah sallaan iyo jaraanjarown in lagu ku fuushoodo halkaa albaabka ka bilowda mooyeene aan la geli karin maxaa ku xumbaaray lima kaana qowmika rafacuu maxay u kor yeeleen baabaha albaabka qaarad waxay tihi qultu laa ma garanayo sababta isaa u yeela nabi ma garanayo haddaad weydiisay qaala nabigu wuxuu yidhi tacazuzan ismuujiniyo awood sheegasho wey ismuujin iyo muxuu ahaa koraad iskoryeel ay iskor yeelayaan oo isqaadqaadayaan allaa yadkhulahaa inuuna gelin ilaa man araadu qofka ayaga ay doonaan mooyo qof kale inuuna gelin darteed bay saa u yeelayaanoo tacasus iyo iskorraysiin iyo kibir bay ka tahay fa kaana arajulu idaa huwa araad nin hadduu isu soo maqiiqo oo uu doono an yadkhulaha inuu galo oo dho kacbada bidinka iga xiga waan geli yadcuunahu way u yeeri jireen kaalay bay dhihi jireen ama yadacuunahu way ka tegi jireen labada waa la xarakeeyaay yartaqii bal ha fuulee jaranjaradii baa loo keeni fuul baa la dhihi xataa idaa kaada markuu sigo ku dhowaado an yadkhula inuu galo oo uu kalkaasi sii maraayo oo jaranjaradii geeskeeda uu taaganya inuu galo uu maago dafacuuhu jaraanjaradii baa laga qaadaya fasaqada dhulka ka soo dhacaya saamaa loo tuuriye jaranjaradii baa hoostiisa laga bixine halkaasu afgembi usoo dhici inuu tuugtamo oo baryootamo haddii tag la dhahana uu tago ayuu markaa noqonayo ciilbuquuqaas iyo dhibkaasay dadka ku hayeen quraysh nooc guumaysi ah iyo nooc maara dadka ay bahdili jireen bay samayn jireenoo kacbadii bay dadka ka ixtikaarayaan oy kaga dheggan yihiin qaala cabdulmalik baa wuxuu lilxaarid ku yidhi anta samictahaa taquulu haada maadaa caaisho ka maqla iyada oo warkaa nabiga ka sheegaysa qaala nacam haa buu yidhi qaala fa nakata saacatan xoogow buu wuxuu gargaraacay oo kawiyey bicasaahu ushiisii iyo xoogow dhulkasa oo la dhacay ka hay'at almutafakir waalmuta'ammil qof yacna fakiraaya oo wax dhuuxaansanaya oo wax ka fikiraya oo kale ul buu intuu qaaday buu dhulkasaa ugu gargaraacay uma qaala wuxuu yidhi wadidtu waxaan jeclaan lahaa annii taragtuhu inaan iska badaayo wamaa taxamala iyo wuxuu dusha saartay wuxuu dusha saartay ibnu zubayr iyo ficilka uu sameeyey inaan iskaga badaayo ayaa ii qumaneed buu yidhi maxaan oga daba tegey shallayto wey qaala waxadaanaahu moxamed bnu camar bnu jabalah qala xadaana abu caasim xa waxadaana cabd bnu xumaydin ahbarana cabdrazaq kilahuma can ibni jurayjin bihada isnaadi midl xadiid ibni bakrin qala waxadaana maxamed bnu xaatim qala xadaana cabdulahi bnu bakr sahmi qala xadaana xaatim bn abi sagiira can abi qascata ana cabdilmalik bn marwan baynama huwa yaduuf asagoo dawaafaya cabdilmalik bn marwan bilbeyti kacbada id qaala wuxuu yidhi qaatala allahu ibna zubayr ibnu zubayr allaha dilo waa habaar iyo afxumo wey wuu afxumaynaya xayu yakdibu waxaan ku habaarayna aan u caayayna xayu yakdibu beenuumashada uu ku beenuuntay calaa umilmuminiina umulmuminiin caaisha uu ku beenuuntayoo yaquulu wuxuu yidhi samictuhaa waxaan ka maqlay taquul iyadoole qaala rasuulullah nabiga alay salaam wuxuu yidhi yaa caaishatu lowlaa xitaanu qowmii qoladaada haddee ku xusbeen bilkufri gaalnimo lanaqaltu beyta kacbadan dumin lahaa xataa aziida ilaa ku daro fiihi min alxijri qowladanaan kusoo dari lahaa fa ina qowmaki qoomkaada qasaruu ka soo gaabiyey fi lbinaa'i dhismihii asalkiisii iyo aasaaskii ibraahiim marka ninkaas uu ku beenuuntay caaisha warkaasuu ka sheegay nabiga inay ka maqashay faqaala axaari bin cabdilaahi bin abi rabiic oo maqlaayaba wuxuu yidhi laa taqul hada ya amiira almuminiin amiir almuminiinoo warkaa ha dhihin fa samictu anaa maqlay umma almuminiin oo tuxadiu hada warkaa sheegaysiin anaa maqlay marka marra inuu wafdigii ugu sheegay marra kacbada qaala low kuntu samictuhu haddaan maqli lahaa qabla an ahdima intaana dib u duminin kacbada haddaan xadiidkaa maqli lahaa oo laisku raaci lahaa lataraktuhu waan ka tegi lahaa calaa maa banaa ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr dhismadiisaasaan u dayn lahaa buu yidhi baabun juduri lkacbati wa baabiha juduri lkacba maxaa la yidhaahdaa oo laga wadaa xijruhaa maxaa kaloo la dhahaa alxatiin saddex soomaan sheegi kow aljudru ama jidru labadaba waa la xarakeeyey waalxijru waalxatiib intan qowlada ahee kacbada laga saaray baa la dhahaa wa baabiha iyo albaabkeedao laga hadlay xadaana saciid bn mansuur qala xadana abuaxwas qala xadana ashxad bin abi shacdaa an aswad bin yaziid can caaisha qaalat sa'altu rasuula allah nabiga alay salam waxaan su'aalay can iljadri qowladan iyo jidaarkan min albeyti kacbada miyuu huwa ka mid ahaa intan kacbaday ka mid ahaan jirta qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan idhi falima lam yudkhiluuhu maxay u soo gelin waayeen fi lbeyti gurigan dhisan oo bannaanka isaga loo ardaa looga dhigay qaala wuxuu yidhi inna qawmaki qoladaada yaa qasarad ka soo gaabisay qasarad bihim unafaqa nafaqadii baa ka soo gaabsatay oo ka soo yaraatay qultu waxaan famaa sha'nu baabihi murtafica albaabkiisa muxuu yahay kor u taagan ee kor ka bilowday qaala facala dalika qowmiki qoladaadiiyo iyo qowskaada quraysh baa saa yeelay yudkhilu inay geliyaan man shaa'uu qofkay reebaan inay geliyaan ay ugu manna sheegtaan wayamnacu ay u diidaan man shaa'uu qofkay rabaanna walowlaa anna qowmikii haddii qowskaada xadiidu cahduhum cahdigooda uunan xusbeen fi ljaahiliyati gaalnimo fa akhaafu aanan ka baqaynin an tunkira quluubuhum quluubtooda inay inkirto inkirkaana uu sabab u noqdo inayba gaaloobaan la nadartu waxaan fiirin lahaa oon dib u fiirin lahaa an udkhila aljadra inaan qowladda soo geliyo fi beyti kacbada wa an ulsiqa baabah albaabkiisana inaan ku dhajiyo bilarda dhulka waxaddaanaahu abubakr bin abi shayba qala xaddaana cubaydlaahi yacni ibnu muusa qala xaddaana shaybaan can ashcad bin abi shacdaa can aswad bn yaziidin can caaisha qaalat sa'altu rasuul allah nabiga calayh salaam can alxijri baan su'aalay wasaaqa alxadiida bimacna xadiid abi laxwas waqaala fiihi faqultu famaa shaanu baabihi murtafican albaabkiisa muxuu yahay koreeya laa yuscadu ilayh aan lagu fuuli karin aan iska geli karin ilaa bisullamin jaranjaran mooyeene faqaala wuxuu yidhi makhaafata an tanfira quluubuhum riwaayadaas hore umu marka waa mutaabaca taa hore waa laga jawaabay sababta tan labaadna wuxuu yidhi falowlaa qomka xadiiu cahdintaasi meesheedii makhaafata an tanfira quluubuhum makhaafa fa akhaafu an tunkira quluubuhum beddelkeedii iyo wuxuu yidhi raawigan mutaabicinaya makhaafatan an tanfira quluubuhum quluubtooda inay cararto oo diddo inay diddo haddaan ka baqaynin baabu lxaj in laga xajiyo canilcaajizi qofka xajka ka cajizay yacni aan tabar iyo taag u haynin lizamaanatin liajli zamaana boosnimo iyo curyaannimo wa haramin duqnimo wa naxwihimaa iyo wax lamida aw limowtin ama geeri uu geeriyoodan isagoon xajinin dadka noocaasa waa laga xajin karaa alcaajis qofka ka cajisay caajiskaasi muxuu yahay waxaa sabab alcajzi ayaa la isweydiinayaa hadduu yahay marad iyo jiro maradkaasma marad iyo jiro rajo laga qabaa in laga bogsado mise waa amraadan iyo cudurradan inta badan aan laga daawoobin ama xanuun ilgeeriyaad leh miyaa hadduu yahay marad rajo laga qabo qofkaa waa sugayaa intuu ka caafimaadayo rajadiisa ay dhammaan haddii laakiin uu yahay jirro aan rajo laga qabin ama muxuu ahaa cajis kale oo qofka jidhkiisa haysta oo waa naafo oo waa lugalayahay waa indhalayahay oo kale zamaan musmin baa la dhahaye iyo duqnimo iyo da qofka uunan xaj iyo camalkaasi uuna gudan karin iyo wixii lamida haddii qofka qabsato ama isagoon xajininba uu dhinto waa laga xajin karaa waa laga xajin karaa dadka ka xajinaya marka qofkaasi alcaajisu badanan qofkaasi xajka ka cajisee qaban waaye badan ilan qudrada xajka marka laga hadlaayo waxaa la rabaa qudra badaniya iyo qudra maaliya labadaasaa la rabay xoolo iyo badan badankiisii tabartii ooma hayo ma xajin karo laakiin xoolo iyo dhaqaalo looga xajiyu haystaa xoolihiisaasaa looga xajinayaa haddii kale dadka xajiya hadduu helo ka tadawuco kadalika hadduu dhintana waa laga xajin karaa bishardise qofka xajinaye qof kale ka xajini waa inuu naftiisa ka xajiyo marka hore xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaab can sulaymaan binu yasaar can cabdillaahi bni cabbaas annahu qaala wuxuu yidhi kaana alfadl ibnu cabbaas wuxuu ahaa radiifa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabiguu la saaraa hashiisa fa jaa'athu waxaa timid imra'atun haweenay hasha markuu la saaraana waa musdelifo ilaa iyo dhagax jamratulcaqaba ilaa mina intaasuu la saaraa waa soo ogaatay carafa ilaa musdelifo waxaa la saaraa man waa kuma usaama bnu zayd fajaءatu imra'atu min khacab gabar reer khacamaha timid tastaftiihi nabiga iyadoo weydiinaysa su'aalo fajacala alfadl fadaloo hasha gadaal ka saaran yaa wuxuu gudo galay yanduru ilayha gabadhii oo weji faydan inuu fiirinayo wa tanduru ilayhi iyaduna ay fiirinayso wa kaana wasiiman ma soo marray nin qurux badan buu ahaa fajacala rasuuluullah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu gudo galay araaro iyo kala celin yasrifu wajha alfadal fadal wejigiisii buu leexinayaa ila shiqi alaakhar dhinaca kale ninkanoo gabadha qooraansan markuu arka dhallinyarada ayuu saa intuu u qabto ayuu xaggan u leexinayaa haddana xagga kaleu ka qooraansan ka celi waxaa weeyaan falyuqayiru biyadihi munkar wey waa gacantaa lagaga zuulinaya qaalad waxay tidhi gabadhii su'aalla way wadataa xoogowaasna waa dhacay qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah ina fariidat allaahi ilaahay faradkiisi dadku waa dad qariibulcahdi fi lislaam ah jahli badan ku jiro in badanoo ka mida ah nabiga markaas ugu horrayso meelo kale ka soo imaada ayagoo soo islaamay wax badanoo axkaamu shareeca iyo aadaabu ah ayaa laga yaaba inayna garanaynin saas darteed baa loogu cudur daaray laakiin nabiga calayh salaam kama aamusine waa la hadlay fadalla waa ka reebay qayb laana lama ogolo xadiidka waxaa laga fahmayaa annadaru bialajanabiya naag ajanabiga in indhaha lagu taago inayna bannaanayn marka u horraysa hadday isha kaaga dhacdo mar labaad inaad raacaysa lama ogolo fainamaa hiya laka aluulaa walaysa laka aaniya midda hore adigaa iskale waa middaad geedaha iyo waxaan wuxuu yahay kaga leexan laheyd laakiin markaad ogaato qof dumara inuu yahay inaad indhaha laabato shaydaan uuna kusii duufsanin oo qalbiga wax kaaga tuurin ayaa la rabaa oo shaydaanka iska naarto indhaha soo laabato lanno waxaan xumaanta ee zinada iyo faaxishada ah wasaa'il iyo waddooyin baa loo qaadaa wadooyinkaasna kow waxay ka bilaabanaysaa aragga haddaadan arkinba goormuu jidhkaadii iyo xubnahaadii ay isbeddel ku dhici oo shaacirtaadi dareenkaadii goormuu kacaya waxaad aragtay ma jirta madcidlaa iska kaci taasaa imaanaysa indhaha qofkii marka ka adkaada wixii kaleo dhanna albaabka kaleo dhan waa ka xidhmaya walidaalika qofkii indhihiisa ka ilaaliyaa qof ajanebi oo haweena ilaahay qalbigiisa nuur iyo iimaan buu geliyaa iyo xasilooni iyo dumaaniino iyo deganaan haddii kale iimaanlaan baa ku dhacayso oo hanqaltaagaasi marka dambe balaayo baas iyo wax aan soo daba dhammaanaynin buu ku ridi wixii xalaal ahaa ilaahay siiyeyna waa dhaafaya hungurigiisii uu dhaafi oo ma arkaayo waxaa la ogaaday oo la xaqiijiyo culammadu ay ka hadlaan qofka xumaanta u indha taaga in xalaasha la seejiyo oo xalaasha loo foolxumeeyo loo foolxumeeyo ayaa dhalanaysa marka xadiidkaasi faa'iidadaas way ku jirtaa fajacala rasuula yasrifu wajha alfadl ila shik faqaalat yaa rasuula allah bay tiri gabadhi ina fariidat allaahi ilaahay faradkiisii calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku farad yeelay fi lxaji xajkana ku saabsanaa adrakad fariidadaas waxay haleeshay abi aabbahay sheekhan xaaluu yahay oday kabiiran duqoobay oo xagga jidhka iyo badanka laa yastadiicu aan keri karin an yahbuta cala araaxila socoduu socdo iska dhaafay inuu gurada ratiga iyo guradiisa inuu ku nagaado xataa uma adkaysan karo oo waa qof waayeeloo daallan oo aad iyo aad u maaragtay iskaga duqoobay jirkiisoo dhan baa wada danqanaya in yar hal dhinac uma jiifi karo afa axuja canhu ma ka xajiya qaala nacam haa wadalika fii xajat lwadaac waad ka xajin kartaa nabiga alai salaam waxaa laga qaatay xadiidkan qofka caajiskiia xajka xajin waayey in laga xajin karo waxaa kaloo laga qaadanaya oo laga fahmayaa ana almar'ata taxuju can irajul inay haweenay ama qof haweena ay ka xajin karto rag ayadana waa laga fahmayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa biru lwaalideyn iyo fadiilada ku jira ilan gabadhaas aabbaheed bay u baarifalaysaa ixsaan iyo wanaag la rabtaa ayadana waa laga fahmay xadiidkan iyo saxaabada xirsigooda iyo dadaalkooda khayrka iyo cilmiga ay ku dadaali jireen wax allaala wixii ay garan waayeen nabiga ay weydiin jireen ayagu ku camalfalaya qowluhu subxaanah fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun intan dambe wadaalika fii xajati alwadaac xajatu ulwadaac bay heeddaasi ishaara waxay ishaaraysaa in masaladan ayadaa wax nasakha uuna ku imaanin xaajat lwadaa waa aakhiru cumrihi nabiga cumrigiisa ugu dambeeyey weeye wax marka ka dambeeyey oo in laga xajin karo qof ka dambeeye oo lagu nasakhay ma jirta xukunku waa muxkam sidaas ku tegey qaala xadaana caliyu bnu khashram qaala akhbarana ciisa bnu yunas can ibni jurayjin can ibni shihaabin qaala xadaana sulaymaan bnu yasaar can ibni cabaasin can ilfadl ana imra'atan min khacama gabadh reer khacama yaa qaalat tir ya rasuula allah ina abi aabbahay sheekhun waa oday kabiirun duqoobay calayhi fariidat llaahi fariidadii ilaahay fi lxaji xajana way soo lagu leeyahay wahuwa laa yastadiicu ma karo an yastawiya calaa dahri baciinihi neefka geela dushiisa kuma sugnaan karo ma qabsan karo faqaala nabiyu sal slam wuxuu yidhi faxuji canhu ka xaji rasuulka alah salam ka xaji sababtuna waxaa weeyaan waa xaq ilaahay sida xuquuqda aadamaha looga bixin karo qofka yaa xuquuqda ilaahayna qofka looga gudayaa khilaafkama taagana xajka oo waa kan nas baa ku soo arooray zakadana sidoo kale waa laga bixin karaa qofka xoolihiisa waa laga bixin karaa hadduu dhinto soomkana waa laga soomi karaayo man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu ayadoo waxaa weye waa laga soomi karaa amaa salaad qof uu ka tegey qof salaad lagu laha ka tegey qofka asagaa laga salaadi maayo lagama tukanaayo maxaa sababtu ay tahay inta kale acdaar baa ku qumta xataa acdaaru lisqaad acdaar iyo cudurdaar ribi karaa dhici karta oo qofku uunan la imaan karin laakiin salaadu meelay ku dhacda iyadu ma laha ilaa qofka naftiisa ay ka baxdo ama caqligiisa uu ka tago salaadda iyadu meelay ku dhici ma jirto hadba waxay la soconaysaa tabartaada ilaa ay ka gaadho qalbiga inaad ka maamiso ood qalbiga ka ishaarto oo qalbiga aad qiraa'adii iyo qur'aan akhriskii iyo hadday noqoto afcaashii salaadda aad ka ishaarto halkaasay kula gaadhaysaa salaadda ee waan xanuunsado waan jirradoo salaadda maba kari karo waxaa weeyaan ayadu taa ma jirto qofka marka meel laga salaadi oo laga naaib noqon oo wakiil laga noqonba maba jirto isagay saaranta intii kalese qofka naaib waa laga noqon karaa baabu sixati xaji sabiy wiil ilmaha yar xajkiisu waa asaxaya wa ajri man qof ajirkiisa xaja bihi ka xajiyey ilmaha yar ee caruurta ah haddii la xajisiyo waalidkii uu xajka la aado saxa xajuhu xajkiisa waa asixi ajirkiina asagaa yeelani ajirkiina asagaa yeelan xaja kaasana buu u noqon tadawuc buu noqon ajirkii xajka asagaa yeelan oo ilaahay u kaydin oo u dhigi muxuu ahaa tadawuc iyo sunnaana ilaahay subxaana inuu xajkiisa noqona waajibkii xajkii waajibkaaha ma aha markuu qaan gaadho ayaa lagu leeyahay inuu xajiyo waalidkii xajisiiyeyna ajirkii tacaawunkaas iyo kaalmayntaa iyo tarbiyadaasi iyuu asagana leeyahay labadoodaba midoba ajir buu helayaa saxa xajuu saxaya ijzaa xajkii baa ka asixi tadawucan laakiin ka gudi maayo xajatulislaamkii ruknigahaa ee waajibkaha kama gudaayo ilmaha yar ee marka sakiirka hadduu yahay ilmo aan mumayiz eeno qaangaarin aan caqli yeelanin caqli yeelanin maka wadaa tamyiis ilmo yar wey dhabarkaa waa hooyadii ku wadaa oo la xumbaarsan yahay weli wax ma kala garanayo see loo xajisiin waalidkana wuu niyoon xajkiisa ilmihiina asagaa u niyoonaya niyaabatan canhu haddii dawaaf ka imaatana dawaafkiisii iyo ilmihii dawaafkiisii u niyooday baa isla soconaya amaa hadduu yahay ilmo mumayisa oo wax garanaya waxaa leeyahay labayk allaahuma xajan dheh labayk allaahuma cumratan dheh waxaan maxduuraat lxraam weya iska ilaali saasaa loo wadayaa saasaa lagu wadayaa xajkiisina waa u asaxaya qaala xadda laakiin jamhuur culamaa baa sidaa qabta ama alaxnaaf waxay leeyihiin laa yujzi ma asaxayo laa yasixu ma asaxayo leeyihiin waa axnaaf xadiikana lagu radiyey xadaana abubakr bin abi shayba usayd bn xarbi ibn abi cumar jamiican dhammaantoodba can ibni cuyayna sufyaan qaala abubakr xadaana sufyaan bn cuyayna can ibraahim bn cuqba can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma can inabiyi sala allah alayh waalih wasalam laqiya rakban birawxaa meesha rawxa la yidhaahdu nabiga la kulmay dad musaafirahoo xujay ahoo socota ayuu kala kulmay faqaala wuxuu yidhi man ilqow war dadkiinnan waa kuwama yaa tihiin qaaluu waxay dhi almuslimiin baan nahay huwa samaakum muslimiin hmm. yani magacaasay leeyihiin muslimiintu ilaahay baa ku magacaabay subxaana almuslimuun muslimiin baa nahay faqaaluu waxay dhaheen man anta adigu yaa tahay annaga muslimiin baa nahay adigu yaa tahay ma yaqaanaan nabiga mayna arkin weligood wayse ka warhayaan nabiga inuu xajkan hogaaminayo nin walba xajka nabiga inuu la kowsadu rabaa oo acmaasha ka qaato qaala wuxuu yidhi rasuulullah rasuulka ilaahay baana calayhi salaatu wasalaam fursa saanixa meeshaa waxaa ka soo baxday fursad nabi maxamed bay arkeen asxaab bay noqdeen midda labaadna cilmi iyo su'aal weydiin bay bilaabeen farafacad ilayhi waxaa u kor yeeshay nabiga xaggiisa imra'atun haweenay sabiyan ilmagay dhashay bay kor u qaaday faqaalat waxay tidhi ali haada xajun shuuf u fiirso siiqada ali haada aclaa haada mayna dhihin ali haada wax ma u tari kan xajun xaj ma u asaxayaa qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa walaki ajrun adna ajir baad leedahay haddaad xajisiiso isagana xajka waa u asaxayaa laakiin laysa calayhi xajun waajku ma aha qala xadaana abu quray maxamed bn اlcalaal hmdaani qala xadaana abu saame xamaad can sufyaan can moxamed bn cuqbata can qurayb can ibni cabaasin qaal rafacat imra'atun gabadh baa kor yeeshay sabiyan laha ilma ay dhashay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ali hada xajun kan xaj ma waa saxaya qaala nacam walika ajrun adna ajir baad ka heli tadriib iyo tababara way u noqon barake iyo khayr iyo wanaag ilmahaas meeshaa wanaagsan la geeyeyna way u noqon ajriga hawaabna ilahay ka hoojinmahayo waxadaanii maxamed bn muana qaal xadana cabdiraxmaan qaal xadana sufyaan can ibraahim bn cuqbata can qurayn ana imra'atan haweenay baa rafacat sabiyan ilmahay dhashay bay kor u qaaday nabiga calayh salam oo wax saaran bay tusaysaa faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ali haada xajun kan xaj ma u sugnaaday qaalat nacam haa walaki ajrun ajir baad ka helaysaa waajibkuma aho qof aan qaangaarin oo manaadu takliif alcaqlu walbaluuq weeyaan alcaqlu walbuluuq caqli iyo qaangaar labadaasuu takliifku ayuu ku wareegaayoo labadaas ku xidhan yahay labadaa haddaynan ahayn qofka mukallaf ma aha caqligii ma laha waa majnuun waalan ma ahe sabi yar oon weli qaangaarin weeye waxba laguma laha laakiin wixii ajira waa uu helaya iyo wanaaga ilmaha yaree sabiga ah xadana ibn muana qaal xadana cabdiraxman xadana sufyan bn moxamed bin cuqba can kurayb can ibn cabaas bimilihi yani dadka markaa waxyaalahaas masaladan ayadaa waxay eh, eh, xasuusinaysaa oo laftal intibaah ah sida dadkaas dad fara badanoo caalamulislaami ka imaada ay nooga khayr jecel yihiin ama nooga sabir badan yihiin runtii waa xaqiiqo jirta laga yaabo innagana in muslimiinta soomaalida ay meelo badan ku fiican yihiin laakiin weli ilmo yaroo bujuqahoo la wado oo soomaaliya maanan arkin laakiin ummadaha kale ku hadda inuu dhashay aad arkayso oo yan oo umulba lawala jira ad arkaysa waxoo la wado kuwa dhabarka lagu wado kuwa gacanta lagu jiidi warkaaso dhan ba warkaa waad arkaysaa ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay fardulxaji maratan fi lcumr xajku wuxuu farad noqonoo waajibayaa hal mar ah hal mar ah fi lcumri cumriga cumrigaada hal mar ah haddii shuruuddii ay tawafarat ishuruud waintafat ilmawaanic qofka xajkiisii halkaa mar uu la imaado waxaa weeyaan khalaas mar kale xaj laguma laha isagoo baaliqa oo caaqil ah oo xor ah hadduu xajiyo xadaanii zuhayr bn xarb xadaana yaziid bn haaruun akhbarana rabic bn muslim اqurashi can muxamed bn ziyaadin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala khadabana rasuulu lahi baa noo khudbayey faqaala ayuha naasu dadow qad farad allahu calaykum alxaj ilahay xaj buu inugu farad yeelay oo aayaddii qur'aanka walilahi cala naasi xujuulbayt wey aayaddaas inugu faxujuu xajiya faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi waa aqrac binu xaabis tamiimi aqrac binu xaabis doodayaashii acraabtaabuu ka mid ahaaye su'aalo adag iyo arrimo la yaab leh ayaa ka dhici jirtay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi akulla caaq sanad walba miyaa xajirayna yaa rasuula rasuulla muwaajib buu nugu yahay fasakata nabigu waa ka aamusay xataa qaalaha alaaan saddex jeer buu ku celceliyey faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi low qultu nacam haddaan dhihi lahaa lawajabad way waajibi lahayd ijtihaadkayga yaa nas iyo daliil iyo xukun noqon lahaa alla qiri lahaa walama stadactum awoodna umayna hesheen yaa awood u leh sanad walba inuu xajiyo oo sanad ah xajiisa weli waa laguu leeyahay xaji haddana ku noqodkeeda waajib lama stadactu maynan awoodeen sidaa darteed ayuu nabigu calayh salaam towjiih nabawi iyo muxuu ahaa ta'diib edbin buu nabiga calayhi salaam iyo wuxuu ahaa waano iyo wacyigelin uma qaala nabigu wuxuu yihi waakan wuxuu yidhi daruunii iga taga maa taragtukum waxaan anigaba inagala tegay oon inii sheegiin oon ka aamusay idinka bannaanka ka mara fainamaa halaka man kaana qablakum dadkii inaga horreeyey waxaa halaagay waxay la halaagsameen bikatrati su'aalihim su'aal badnidooda sababteed wakhtilaafihim iyo khilaafkoodii calaa ambiyaa'ihim ay ambiyadooda khilaafi jireen su'aalo intay weydiiyaan markii loo jawaabana iyo haddana ka boodi jireen cadaab baa marka imaan jiray faidaa amartukum bishay haddaan waxayna amro faatuu minhu kala imaada wixii aan amray ma stadactum intaad kartaan qaaciday noqotay awaamirtu waxay ku soconaysaa fulinteedu istidaacada iyo awoodda iyo qofka tabartiisa la socon awooddiisaay la socon oo waxna bedel buu qaadani markuu asalka kari waayo bedel baa yuu qaadan kalwuduu bilmaa tayamum buu ku bedelan istaaggii salaata fadhi buu ku bedelan waxna isqaad oba dhacayaaba hadduu kari waayo istidaaca haddii la waayo faatuu minhu ma sadactum la imaada waxaad kari kartaan waidaa nahaytukum haddaasan inaga reebo can shayin wax fadacuuh ka taga haddaase wax inaga reebo ka taga liannahu amarka iyo nahyigu way kala duwan yihiin awaamirtu qofka wixii la amray inuu kari waayo sidii loo amray waa dhici karta laakiin waxa laga reebay qofka shayganka tegidda ah waxaa weeye mujaradu mujaradulkafi inuu wax qofka iska daayo way sahlan tahay nahyigu waa waxaad iska daynayso oodan la imaanaynin farahaba ka qaad baa lagu leeyahay bay kugu culus tahay shay darteed wixii laga reebay ka istaago ka tag baa layidhi dhammaantiis ama wixii la ima imow la yidhi oo takaaliiftii culays iyo mashaqo ay ka imaan karto kaa asagaa waxaa lagu xidhay ma stadactum intaad awoodi karto tabartaada lagu xidhay xataa waxyaala nawaahi oo lagaa reebay baa jirta oo ayada laftirkeedu inaad la imaato ay daruuro keenayso baktigii iyo maytadii baa la xarimay xurimat calaykum almayta qofka naftiisa hadduu khatab u galo oo inuu dhimanayo uu ka baqo gaajo darteed nahyigii asaga ahaa ee laga reebay inuu bakhtiga cuno nahyigii waa lala noqday ibaaxaa timid meeshii liajli daruurati marka masalada waidaa nahaytukum canhu shayin fadcuudaasi qaacidadaasi kama hor imaanayso kama hor imaanayso oo waxaan mudarka iyo qofka dhibaatada loo geeyey uu la imaanayo markaa isagaa manhiyu canhu maba ahaba manhiyu canhu ma aha isagoo oo awood u leh oo kari kara inuu bakti cuna lama ogolo inuu ka taga isagoo kari kara baabu safari marati maca maxramin ilaa xajin wahayri haweenayda oo safraysa maca maxramin maxram maciis ilaa xajin xajin wahayri haweenayda markay xajinayso waa inay maxram wadato hadday safraysana maxram ay wadato ayaa la rabaa ilaa xajin waayrihi jamhuurta culimmada way isku khilafsanyiin qaar waxay leeyihiin xajkeeda shuruudda la tirinaya xajka marka laga hadlaayo qofka shuruudu fardiyati alxaji ama wujuub alxaji marka laga hadlaayo ragga waxay la leedahay gabadha markii la soo dhaafo shardi bay gaar u leedahay oo ah wujuudu maxram maxram in la helo ayaa gaar u ah saas darteed haddayna maxram ayna ahayn xaj kaba asix maayo qaar baa leh xanafiyada ka mid ah qaarna waxay leeyihiin maya eh waa waxay la imaatay dembi bay ku dhacday haddii ayadoo maxram la xajisila ka xajkeeda waa ansaxay bay qabaan qaarna waxay leeyihiin haddii ay la socoto qola lagu kalsoon yahay oo rufaqa ahoo gabdha lagu kalsoon yahay qiimo badan oo ay la socoto jamaacada ay ka mid tahay sax dhibaato male xajkeeda xataa dhibaato male qaar baa qaba kow waxay yidhaahdeen qofka gabadha shaabada ehe ibnaha dadka soo jiidanaysi iyo dhallinyaradii iyo habarta hor u badatay way kala duwan yahay midda ayadaa way iska xajin kartaayo boorsadeeda iska qaadan kullu hada waxaa masaa'ishaas oo dhan baa naska sharciga ahee nabiga calayh salaam waa diiday laa tusaafir ilmar'a iyana safrin maxram la'aan kaasaa la qaadanayaa nas hadduu meesha joogana ijtihaad iyo qiyaas meesha waxba uma yaallo maxramkaasi maxaa laga wadaa maxramkaa waxaa laga wadaa man taxrumu calayhi almar'atu cala ata'biid wixii haweenaydaasi inuu guursado ka xaaraam ah cala ta'biidi weligeedba waxaa jirta waxa weynayda ka xaaraana laakiin aan weligeed ba ahayn dumaashigeedoo kale walaasheed buu qabaa walaasheed yuu qabaa iyada maanta ma guursan karo wa an tajmacuu bayna nuqtayn laakiin hadduu furo ama ay ka dhimato iyadii buu guursan karaa marka taa ayada maxram ma noqon karto maxram ma noqon karto waa dumaashide iyo waa kada iyo ma dhici karto marka waxa wey cala taabiid maxramiyadaasi waxa weeyaan maa taxrumu calayhi almar'atu cala taabiidi binasabin aw bisababin mubaax binasabin aw bisababin mubaaxay dheheen saasay idhahdeen gabadhan ninka kaxaaraanta aynu guur iyo aan guursan karin sababtuna ay tahay nasab ayaa meesha yimid nasabkana waxaa ku xaaraan noqday ilaa toddoba haween ah ilaa toddoba haween ah ayaa ku xaaraan noqda oo ilaahay uu ku sheegay fii suurati nisa xuruba calaykum ummahaatukum wabanaatukum akhawaatukum wacammaatukum wkhaalaatukum wabanaatulaq wabanaat lukhti maxay noqdeen sabca toddobadaa weeye binasabin bay noqonayaan binasabin ayay noqon khaaladaas iyo habaryartaas aabbaha habaryartiis adna habaryar bay ku tahay waxaa la yidhahdaa wixii habaryar iyo eedo ilaa furuucda hoose ayay gaarhayaan ilaa furuucda hoosey gaari oo habalyar noqon habalyar busi ahaan toddobadaas binasab weeyaan ow bisababin mubaaxda sababta mubaaxa waxaa weeyaan imaa biridaacin ow bimusaaharatin nuugmo oo nuugmada waxaa xaaraan ku noqdaa wixii nasabka xaaraam ku noqda toddobadii nasabka ahaa ayaa nuugmana xaaraam ku noqonaya hadday nuugmo iyo ilmahan uu reerkaa nuugo islaantuu nuugay waa hooyadii oo ti gabadhii iyo gabdhihii waa walaalihii oo eedadii xaggaasi ay noqonaysaa ayib masalada kalena waxaa weeyaan musaaharada musaaharadu waa afar afar weeyaan oo zawjatu alabi iyo zawjat alibni iyo ibnu mxuu ahaa bintu zawja bintu azawja zawjada xaaskaadii islaantaadii gabadheedii iyo qodobka afaraad sheega ya ya afartii ya ummu ummu zawja ummu zawja yacni waxaa laga wadaa islaantaad qabta hooyadeed waa saddohda ummu zawja la yidhahdaa iyo islaanta aad qabto gabadheedii taas hal shardi baa la socdo waa inaad u gasho hooyadeed u galmooto rabaa'ibukum allatii dakhaltum bihinna iyo wiilkaada islaanta uu qabo xaaskiisii iyo aabbaha zawjadiisii afartaasna bilmusaaharati cala ata'biid ay xaaraan ku noqdeen maxram baad u noqon kartaa قال xdثna زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال xdثna يحyى والقضان عن عubayd اللahi أخبرنيi نافع عن iبن cمر ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal laa tusaafir almar'atu ثalaaثa haweenaydu yayna safrin ثalaaثa saddex beri meel loo socdo ilaa wamacaha duu maxram inay maxram mid u saaxiiba uu maceeda yahay mooyeene وxadثna abubakr بن abi shayba qal xadثna cbdالlah بن نmayr وabu usama xa وxadثna ibn نmayr qal xadثna abi جamيعا can cubaydالlahi bhada الإsناadi fi riwayati abi bakr fوqa ثaلaaثin saddex beri ka badan وqala ibn نmayr fi riwayati can abi ثaلaaثaة ilaa وmacaha duu maxram mid maxram u saaxiiba oo qaraabadeeda ah qala وxadثna mxamed بn raafici qal xadثna ibn abi fudaykin qal akhbarana الضaxاaq can naafic can cabdالlahi bn cmar can الnabiy sala اlه alay slam qaal laa yaxilu limra'atin haweeney uma bannaana tuuminu biاllahi walyowm alaakhir ilahay aakhira rumaysan tusaafiru inay iska safarto masiirata alaai layaalin saddex beri meel loo socdo ilaa wamacahadu maxram mid maxram u saaxiib maceedu inuu yahay mooyeene qaala xaddaana qutayba la socdo xaddaana qutayba bnu saciid wacuثmaan bin abi shayba jamiican can jariiri qaala qutayba xaddaana jariir can cabdilmalikin whuwa bn cumayr can qascata can abi saciidin qaala samictu minhu waxaan ka maqlay xadiidan facajabanii xadiidkaan ka maqlay baa cajabgeliyey faqultu lahu waxaan ku yidhaha anta samicta hada min rasuuli illah abi saciidow xadiidkan maadaa nabiga ka maqlay calayh salaam qaala faaqulu cala rasuuli illah adiga le nabiga maadaa ka maqlay faaquulu hadeema waxaan ku duldhihi lahaa calaa rasuulillah nabiga korkiisa sala allahu aleh wasalam maa lam asmax waxaanan ka maqal miyaa nabiga ku been uman lahaa siaad u hadlaysa qaala samictuhu yaquul nabigaan maqla isagoo leh qaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam baa maqlo yaquulu leh laa tashudu arixaalu rarka laa tashudu ha adkaysanina alrixaala rarka oo ha u guurina ha u safrina ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid unbaa cibaado iyo ictikaaf iyo salaad loo aadi karaa oo safar loo geli karaa amaakinta kale adduunka meelaad dhihi cibaadaan u aadi waan ku soo ictikaafi waan ku soo diiqi waan ku soo wardini waan ku soo ducaysani meelaad dhihi ood u safri karta ma jirto oon ka hayn saddexdaa masaajid kow masjidi haadaa masaajidkaygan buu yidhi kan ah madiine weeyaan nabiga alai slam masjid nabowi walmasjid alxaraam iyo masjidka xurmada leh ee masjidxaraam maka almukarama walmasjid alaqsa masjidka baytulmaqdis ku yaalla ee yahuudda gacanta hadda ay ku haysa ixtilaashaya gacanta ay ku haysa nijaaziyaysay lacnatullaahi calayhim walmasjid alaqsa saddexdaa masjid unbaa loo safri karaa buu nabiga calayh salaam masaajid alambiya baa la dhahaa saddexdaba masaajid alambiyaa masjid alxaraam ibraahim calayh salaam abulambiyaa ayaa bilaabay almasjid alxaraamna sayid alawaliina walaakhiriin khaatimu alambiyaa moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dhisay almasjid alaqsana sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaam ayaa dhisay marka masaajid alambiyaa halkaa waxaan ka fahmaynaa nugta oo ah ashraf maa yaquumu bihi linsaan binaa'ah waxa qofka uu dhismo iyo u istaago waxaa ugu sharaf badan binaa'u lmasaajid masaajidda sharaftiisa waxay ku tusaysaa ambiyada ilaahay baa wadiifatu alambiyaa iyo shaqada ambiyada ayaa ahayd masaajidda dhisideeda iyo ahmiyada iyo ihtimaamka ay sayn jireen iyo siday cinaayo khaasa haweenay ma safayso yowmayna laba maalmood min adahri sanadka ka mida ilaa wa macahaa duu maxram ayadoo maxram u saaxiiba oo maxram wadata mooyeen minha maxramkeedii inuu wadata mooyeen aw zawjuha ninkeedii ama ninkeedii baa la socda ama maxaarimteedii ama nasab buu maxaarim ugu yahay ama musaahale iyo xidhitinnimo ama ridaac iyo nuugmo saddexdaas uunbay keentaa maxramiyadu qala xadana muxamed bn muan xadana muxamed bn jacfari qal xadana shucba can cabdilmalik bn cumayrin qaal samictu qazcata qaala samictu aba saciidin khudriy qaala samictu min rasuuli ilah waxaan ka maqlay sala allah alay waslam arbaan afar mas'alo faacjabananii way cajab geliyeen wa anaqnanii waa isku mid anaqnanii manaa ajabanii saddex afar masalo oon la cajabay nahaa wuxuu nabigu nahiyey an tusaafira almar'atu masiirata yowmayn laba maalmood meel loo socda inay u safarto ilaa wa macaha zawjuha ow duu maxramin waqta sabaaqi alxadiid intii kale waa kuusoo sheegay qala xadana cuثmaan bin abi shayba qala xadana jariir can muqiirata can ibrahim can sahm bn minjaab can qazaca can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alيه wasalam laa tusaafiru almar'atu ثalaaثan saddex beri ilaa maca dii maxramin maxram mid u saaxiiba inay wadata mooyeen xadaثna abu qasaan almisbiciyu mxamed bn bashaar jamiica can mucaad bn hishaam qaala abu qasaan xadaثna mucaad xadaثna abi can qataada can qazaca can abi saciidin ana nabiy اllahi salى اllah alيه wasalam qaal laa tusaafiru imra'atun haweenay ma safrayso yayna safrin fowqa alaain saddex bari wax ka badan layaana habeen ilaa macadii maxramin maxram mid u saaxiiba inay wadata mooyeene khatarta gaadhi fitanta laga baqi dacfiga haweenka iyo difaac ay u baahan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa loo leeyahay gabadhu garab iyo gaashaan waa inay leedahay oo bahalka ka dhowra oo cadowga ka ilaaliya oo xushmadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo muxuu aha wanaaggeeda ilaaliya oo si aan mad ah loogu maarata qararinin xadaana ibn muana qaal xadaana ibn cadiyin can saciidin can qataada bihada isnaad waqaal akara min alaain ila miadi maxram xadana qtayba bn saciidin qal xadana sacid bn abi saciid can abi an aba hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam laa yaxilu limra'ati muslima gabadh muslimada xalaal oo ma aha tusaafiru inay safarto basiirata leyla habeen meel loo socdo ilaa wa rajulun duu xurmatin minha xurmo u minha iyada xaraam ah mooyeene soo maarata tanna hal maalin basiirta leyla baa layidhi saddex labo yowman wa leyl leylatin yowmin intaba way soo aroortay riwaayooyinkan giddigood waxaa weeyaan waa riwaayaat muqayida waxay qaydaysaa riwaayat aliطlaaq geyra safrin maxram la'aan laakiin marka xamlulmudlaq cala almuqayid la aadaayo waa in midkaas wax mudlaqaa qaydaya uunan asaga laftirkiisa iskhilaafsanayn kol hadday iskhilaafeen oo saddex habeen laba habeen laba mxua maalin iyo habeen maalin habeen intaasoo riwaayo ay soo aroorteen intaasoo riwaaya waxaa lagu xumbaarayaa in nabiga calayh salaam uu ku hadlay bina'an calaa ijaabati su'aali saa'il dad su'aalay buu nabiga oga jawaabayey calayhi salaatu wasalaam su'aal saddex beri ka warran iyana safrin maalin habeen ka warran yana safrin maalin ka warran yana safrin jawaab ku imaatay waa waaqicatu alcayn wax la yidhaahdo marka laa tukhasis alcumuum cumuumkii marka ahaayeena safrin ama mulaqii laguma khasisaayo waaqacatulcayn laasiamaa haddii muqayidkaas ama takhsiiskaasi uu yahay mid asaga laftirkiisa iskhilaafsan oo aan hal meela aan ahayn saas darteed riwaayo waxaa jirta yayna safrin maxaram la'aan dhahaysa safaroo idil ayaa markaasi loo shardinayaa maxramiya intuu raba safarka ha gaadhe ama ha yaraado ama habeen ama maalin ama wax ka yarahaadee hiblaha way way safartay wixii la dhihi karo curfiga iyo caadada dadka safar loo yaqaano ayaa maxram la rabaa inay gabadho ay qaadato sidaa wey halkaana waxaad ka fahmaysaa gabdhaha muslimaadka ah siyaanada iyo ilaalinta iyo kawarhaynta iyo difaaca shareecadu ay u yeeshay inaan laga dhigin luqma saa'iqa wax afka laiska gashan karo oo laiska calalin karo aan laga dhigin silcatun raqiisa badeeca raqiis ahoo qof walbaba iska laaci karo oo ay tahay gabadh sharaf lahoo ah muxuu ahaa jawhara maknuuna ah jawharatun maknuuna jawhar la qariyey qiimo badan asturan xifdisan aan la farafareenino qof walba u afka ku taagin inay tahay gabadha sharafteeda ee karaamadeeda wey waxa laga hadlaayo ee maaha gabadha in la dullaysanay gaaladu bilcabsi way dabagadiyeen gabadha maxaa loo saa loo maxaa loo xaqiraya maxaa lagu ogyahay waxaasi shubayaan hadhow deena waa la kufsaday iyo waa la ikhtisaamo waa la dafay iyo midbaa xumaan iyo been iyo shirqool iyo aftahanimo iyo nahaabnimo gabadhu ku duufsaday waxaase hadhowna la sheegi saas darteed waxaa weeyaan alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortaggaa la rabaa wa dar'u lmafaasidi muqadima cala jalbi almasaalix arrimahaasoo dhan hal masale basaa laga soo reebaa masalatu lhijra gabadha haddii diinteedii iyo tadbiiqu shareeca diinteeda inay ku camalfasho ay dabaqdo ay ku adkaato oy gaaladii ay dhibaato kala kulanto inay cararto walow keligeed keligeedba ha cararteen islaamnimadeeda diinteeda ay la cararto halkaa mar baa la ogol yahay maxramlaan inay iska safarto qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leyf can saciid bn abi saciidin can abihi an aba hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa yaxilu liimra'atin muslima gabadh muslima oo ma bannaana tusaafiru masiirata leyla habeen meel loo socdo inay safarto ilaa wa macaha rajulu duu xurmatin minha nin oo xurmo u saaxiiba oo maxramka ah inuu la socdo mooyeen halkan ayadaa ilaa wa macaha maxaa la yidhi rajulun arrintii way cusbaatay ilaa u macahaa duu maxram kaliya ah lama dhihin maxramkaas la socda waa inuu yahay rajul bian kaana baaliqan caaqila qof caqli leh oo rujuuliyadiisii joogto baaliqoo qaangaar oo ragannimo gaadhay rag kale shafka gelin kara oo gabadha ka difaaci kara inuu yahay baa la rabaa ilmo yar baan horay u qaadoo dhihi wiilkayga yar baa maxramihii ah waxbaba difaaci karin oo iska dheelalaabi meelaha iska hurdooni waxa la samaynaya waxba ka qaban karin difaaci karin hooyadii waxba ka qaban karin walaashii difaaci karin waxaa maxram ma noqdaan waxaan kaloo maxram noqonaynin qof asaga laftirkiisa aan ahayn qof dayaano iyo akhlaaq leh oon danba kale ahayn gabadhan inay meeshay rabta aado iyo meeshay rabta inay gashay qofkay rabta inay afka ku taagto danba aan kale ahayn oo ay ka dhammaatay waxaa la yidhahdaa kiirada iyo shahaamada raganimada ay ka tagtay iyo cizada qof noocaas asagana maxram ma noqonay waa inuu yahay qof marka gabadha difaaci kara ka ilaalin kara xumaanta ka qiiroon kara inuu yahay baa la rabaa xadaana zuhayr bnu xarb xadaana yaxya bnu saciid can ibni abi diibin xadaana saciid bn abi saciidin can abihi can abi hurayra can الnabiy sala اllah alay slam qaal laa yaxilu liimra'atin tuuminu biاllah walyowm اlaakhir xalaal oo ma aha tusaafiru masiirata yowm maalin keliya inay safarto ilaa macadii maxram leyla soo marray marka muطlaqu safar baa laga hadlaya waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan musama safar wax alla waxay safar lagu magacaabo dhan ayaa soo gelaya inay maxram qadato waxadaana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu cala malikin can saciid bn abi saciidin mqbuli can abi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay waslam qaal laa yaxilu liimra'atin tuuminu bilah walyowm alakhir tusaafir masiirata yowm waleyla ila maca dii maxramin calayha ayada maxram u ah qaala waxadana abu kaamil jaxdariy xadana bishri can fad xadana suhayl bin abi saalix can abiih can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam laa yaxilu liimra'atin an tusaafira alaaan ila wa macaha duu maxramin qala xadana abu bakr bn abi shayba wabu kurayb jamiica can abi mucaawiya an qaala abu kurayb xadana abu mucaawiya can alacmash can abi saalix can abi saciid alkhudriy qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa yaxilu liimra'atin tuuminu biاllah walyowmi alaakhir ooma bannaana an tusaafira safaran safar inay aaddo yakuunu alaaata ayaam saddex beri qaadan fasaacido ka badan ilaa wa macaha abuuha aabbaheed inuu la socdo ow ibnuha ama wiilkeeda ow zawjuha ama ninkeeda ow akhuuha ama walaalkeed ow duu maxramin minhaa midka xaaraana oon weligeed guursan karin cala taabiid inuu la socdo mooyeen xadana abubakr bin abi shayba wa abu saciidin ashaju qaala waxay dhhen xadana wakii xadana axmed bin hadras amidila qaala wuxuu yidhi xadana abubakr bin abi shayba wزuhayr bn xrbi kilahuma can sufyan qala abu bakr xadana sufyan bn cuyaynata xadana camr bnu dinar can abi macbadin qaala samictu ibna cabaas yaquul samictu nabiya sala allah alay wasalam baa maqlo yakhdubu khudbaynaya yaquulu laa yakhluwanna rajulu biimra'atin nina yuuna naag iyo qof haweenay oo ajanabi ah uuna la khaali noqonin meelayna isla gelin gaari ahayaa iyo guri ahayaa iyo xafiis ahaayaa iyo meel labadooda keliya ay ku jiraan oo aan la arkaynin shaydaan baa saddex ku noqonoo markaasba qalbigooda balaayo ku tuuri ilaa wa macahaa duu maxramin mid maxram uu saaxiiba inuu la fadhiya mooyeene walaa tusaafiru lmar'atu yana safrin ilaa maca maxramin mid maxram uu saaxiiba faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina imra'atii adiguna sidaasaa tidhi haweenay safar yeenan aadin maxram la'aan ina imra'atii anna xaaskaygii kharajad way baxday xaajatan ayadoo xajinaysa islaanta aan qabay ayadoo xaajiyadaay baxdoo xujayday raacday wa innii aniga wlisawjkeeda ahaa ee maxramka u ahaana uktutubta waxaa lagu qoray fii qaswati kada wa kada duulaanka hebel ee ciidanka loo diraayo ciidankaasaa laygu darayoo listaasaan ku jiraa maxaan falaa gabadhina xaj u dhaqaaday qaala nabigu wuxuu yidhi indaliq noqo oo orod tagoo fa xuja maca imraatika naagtaada xaaskaada la xaji buu nabiga alai salaam war gabadhaada caymi buu nabiga alai salaam jihaadka ad garanaysaan dirwatu sanaam alislaam inuu yahay baahida loo qabay ciidan iyo awood ciidanna xilligaa asaga aad garanaysa cadowa la waajahayo xooggiisa iyo tiradiisa marka la fiiriyo maca daalika nabigu wuxuu ka qallibay reerkaadii iyo xaaskaadii orod u cidee oo raac oo maxram u noqo oo difaac oo la soco ayuu nebigu sala allahu caleh wasalam ahmiyada ay leedahay maxramiyadu ayaa laga qaadanayaa inaan la tasaahulin oo shareecadaasi iyo sharciga aan la fududaysanin baana halkaasi la rabaa oo la qaato sharciga xakiimka ah ee meel walbaba iyo shay walbaba meeshii ku habboonay dejinaya ee maslaxadaada kaa yaqaana adiga in wax waddadiisa la qaato wax kuu dhaama ma jirto oo jidkiisa la qaata meeqaa marka ismaqiiqday oo markii dambe meel xun iyo si xun iyo xaalad xun iyo dhibaato iyo kaariisa iyo musiibo aan waxba laga qaban karin marka dambe ku dambeeyey waxaasoo dhan baa la rabaa in laga gaashaanto o laga hortago masaladan markaa masaladii fuqahadu ay niqaasheen ee ku saabsaneed haweenka maxramiyada in shardi ay tahay iyo ma ahee iyo kala qaad qaarkood ay kala qaadeen ah, hadday muuqaalkeeda tahay iyo hadday da'deeda tahay iyo arrimahaasoo dhan ba xadiidkana fuuqfuuqgooyey maxaa yeele nabiga calayh salaam ninkaasi markuu yidhi xaaskaygii uu yidhi ma weydiinin xaaskiisii ma rufaqa iyo jamaaco aamin ah miyay la socotaa waana la ogyahay saxaabada nabiga alay slam gabadha la xadinaysa oo mujtamac xilli mujtamacii adduunka imaada kii ugu daahirsanaa oo ugu fiicnaa oo ugu xafiifsanaa yay la socotaa wa maca daalika muuna dhihin dad rufaqa oo fiican bay la socotaa oo aamina lama dhihin gabadhu waasee da'deediiyo kada iyo fulaan lama dhihin waxaasoo dhanba nabiga ma weydiinin waa qaacidadii shaafici raximahullah uu yidhi maxay ahayd tarku listifsaali fii maqaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal qaacidada imaam shaafici raximahullah qaacida muhimoo jiddan oo weeyaan haddii laga tago su-aal nabiga haddii la weydiiyo deena uu istifsaal uu ka tago inuu weydiiyo tafsiil iyo masaas iyo masaas iyo masaasa asagoon weydiinin duuduub xukun uu saaro waxaa la dejinayaa istifsaalkaa laga tegey masaladu inay caam tahay oon la kala qaadaynin safartu hadday tahay xaj hadday la socoto dad wanaagsan hadday qof weyn tahay intaba inaan la kala qaadaynin oo ay tahay inaliq xuja maca imraatika laa xajiislaantaada maxram la'aan aan la bixi karin waxaddaana abu rabiic zahrani xadaثna xamaad can camr bhada اlisnaadi naxw waxadaثna ibnu abi cumara qaala xadaثna hishaam yacni bnu sulaymaan almakhzumi can ibni jurayjin bihada اlisnaadi naxw walam yadkur ma sheegin laa yakhluwana rajulu biimra'atin la wa macaha duu maxram intaa ma sheegin wallah aclam biاllahi towfiq sal اllah wslm عlى nabiyina mxamed